yahay adaa samaynaya weeye fa turfacu waa la godayaa hiya amhiladii bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshadeedaa lagu godaa wa tujsamu waa la jasminaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfi nuun nuunta la goynteedaa lagu jasminaa wa tunsabu waa la kordhigaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfu nuun nuunta la ayaa lagu kordhigaa wadalika mihaalkii naxwuhu fain lam tafcaluu haddaadnaan samayn hadda ka hor inaad suurad la timaadaan walam tafcaluu hadda kadibna samayn maydaane fataquu naar naarta iska ilaaliya walamhilata wa ila alamhilata mihaaladii maahane amhiladii alkhamsatoo shanta aheed waxay ku cadfan tahay fa yurfacu lmarfuuqu bidamatin ila alasmaaa sita asmaadii lixda aheed ma ahaaneen wa ila almuhanaa wa jamca almudakari walamhilata wa ila alamhilata amhiladii ma ahaaneen wa yunsabu lmansuubu bifatxatin kii la nasbiyo kasta waxaa lagu nasbinaa fatxa ila alasmaaa sita waila almuhanaa wailaa jamca almudakeri waulaati wamaa jumica bialifin wataa-in wamaa sumiya bihi waila alamhilata alkhamsata wayujzamu lmajzuumu kii la jasmiyeyna waa la jasminaa bixadfi xarakatina lagu jasminaa ila alamhilata mihaaladii ma ahane amhiladii alkhamsata oo shanta aheed sidaasaa la leeyahy wa hiya amhilat lkamsa marka amhilat lkamsa la leeyahay amhilat lkamsa aa la leeyahay la dhihi maa afcaal lkamsa laakiin asmaau sita aa la leeyahay ee sita la dhihi mayn asmaau sitadii way kala duwayn qowlka dhaha asmaa lkhamsa hankuu ka reebay waa saxay dee hanka laga reebo waa asmaa lkhamsa qowlka dhaha asmaa site hankuu ku daray ayaga marka asmaa lkhamsa iyo asmaa sita tii la yidhaah waa sax laakiin afcaal lkhamsa sax maa ee waxaa saxa amhilatu lkhamsa sababtoo ah asmaau sita kaanad asmaaan biacyaaniha asmaa caynteeda aheed waa cad akh xam fu iyo daa iyo han lixdaanayba aheedba wax looga qiyaasayoo kale ma jiro lixda cayntooda weey wax looga qiyaasanayo ma jiro laakiin tanu laysad afcaalan biacyaanihaa afcaal daatadeed ma aha ee waa ficil kasta oo u la itisaalo alifulithnain oo waaw ljamaaca oo yaa lmu'anafat lmukhaadaba ficil kasta oo uu la xiriirsado alifulithnayn ama waawnjamaaca ama yaa ulmu'anas mukhaadaba kumanaan dhawey afcaashi ah, ee ficilkii ma ahan shan iyo lix iyo toddoba haddaad yafcalu la xidhiirido shantay noqonayaan haddaad yadribu la xidhiirido shantay noqonayaan haddaad la xidhiirido yaqtulu shantay noqonayaan yaqra'u haddaad la xidhiirido shantay noqonayaan yaktumu haddaad la xidhiirido shantay noqonayaan kullu ficil mudaaric haddaad la xidhiirido shantay noqonayaan ficil kastoo mudaarica ah oo aad saddexdan damiir la xidhiirdo wey ficil kastoo mudaarica ah. khamse marka laleeyahayna waa bictibaari bad-ihaa marka laga fiiriyo waxa lagu bilaabanayo ayay khamse yihiin amaa biictibaari macnaahaa fahiya sabcatu waa toddobo ee ma ahan shan marka lagu leeyahay alamhilaة اlkhamsa waa bictibaari bad-iha xarafka lagu bilaabana marka la fiiriyo oo haddii alifulithnayn la xiriirsado ya iyo ta labadaad mid ku bilaaban karta antumaa labadiinaa nin tafcalaani waad samaynaydaan wazaydaani labadii zaydoo maqnaana yafcalaan waa samaynaya ya iyo ta labadaba lagu bilaaban karaa marka ficilka ay la xiriirsato alifulithnayn haddii waaul jamaaca la xiriirsatona labadaba waa lagu bilaaban karaa ya oo waxaad leedahay antum raggiinaan badana tafcaluna samaynaydaan waxaad leedahay waa zayduna zaydyaalkii badnaay oo maqnaayeen yafcaluna iyagaa samaynayaan ta ayaa lagu bilaabana yaa almuanasa mukhada marka la xadhisato wax kale laguma bilaabo karo oo waxaa laleeyihi anti tafcaliina alaleeyihi anti tafcaliina marka wa hiya khamsatun bictibaari bad-ihaa amaa bictibaari macnaaha fahiya sabcatun waa todobo toddobana waxay ku noqonaydaa haddii alifulisnayn lala xidhiidhiyo afaraa ka imaanaysa amtumaa labadii nin tafcalaani waad samaynaydaan amtumaa labadii naan gabdhood tafcalaani waad samaynaydaan alhindaani labadii gabdhoodoo maqnaayeen tafcalaani way samaynayaan ya-dii ku bilaabo azaydaani labadii zayd yafcalaani waa samaynayaan kay afar macnaa ka imaanee alif marka ficil kale la xidhiiriyo wow la xariiri laba ka imaane antum raggiinan badan tafcaluuna waad samaynaydaan wahum raggii maqnaa yafcaluuna waa samaynayaan labadaasaa ka imaana ku dar lix marka ayaa u la xadhiirsatana hal midaa ka imaanaya anti gabadh yahay tafcalina waad samaynaysaa toddoba sidaasay ku noqona marka bictibaari badiha ayay khamsa tahay laakiin bictibaari macnaaha waa sabca walamhilata waylalamhilati amhiladii maahane amhiladii alkhamsata oo shanta aheed wa hiya amhiladaasu tafcalaani labadiinaan waad samaynaysaan wey wa tafcaluuna haddaa rabta macnaha ka da waaba sida saxda ah wa inaad tiraa wahiya amhiladii tafcalaani wa tafcaluuna bctibaari lafdiga maanta laga rabaa lafdiga loo qasda maa qusida lafduhu fahuwa smun xaad macnayd waaba ismi bilyaai wataa-i laba kuugu banaan ka xaalee bilyaai wataa-i xaala ay ahaadeen tafcalaani yafcalaani labadaba oo tafcalaani yafcalaani tafcaluuna yafcaluuna labadooda mid kastaba waxaa ku banaan ya in lagu bilowdo iyo ta in lagu bilowdo labada mid kastaba ood ka xaalayda iyo inaad ficil maxduufa ku tacallujido oo tiraahda quria waxaa la akriyey bilyaa-iya iyo wa taaci ta amase taqra-u adaa akrine taqra-u waxaad akrine bilyaa-iya wa taaci ta saas ficil maxduufa inaad ku tacallujido tiraahda taqra waxaad akrayda ayuha daalic ardayo waxaad akrine bilyaa-iya iyo wa taaci ta fiihimaa fii tafcalaani wa tafcaluuna xaala ay ku sugnaadeen ya-da iyo ta'du labadaba waad ku akrin kartaa kan horena tafcalaani waad dhigi kartaa yafcalana waad dhigi kartaa kan kalena tafcaluuna wayafcalun labadaba waad dhigi karta iyo watafcalina wey faturfacu waa la godayaa hiya amhiladii bihubuuti nuuni nuunta sugnaashadeedaa lagu godaa nuuntu inay sugnaato aa lagu bihubuuti nuuni nuuntu inay sugnaato iyo nuunta la sugideeda haddaan idhaahdo labadaas laqmayaa sax iyo haye la sugideeda sax haye macalin haye cabdi nuunta sunaanshadeeda sax qof walba wuxuu wax ku saxiix yeelaa laga rabaa daliil macalinkana hormarayn <laughs> wuu yihi macalinku bihubuuti nuuni nuunta la sugideeda waxaa laga dhigi masderun mudaaf ilaa mafcuulihi oo gadaala loo laqbayna tan kale hadda gadaal waa loo laqbay karaa bihubuuti nuuni nuunta sugnaanshadeedu mayadaa iskhilaaftay adiga masrna daliilkaaga haya cabdikarim ficilkaa habata ah ee ma ahan habata maahan oo tahbiit laguma dhiinada habata waa soga tahbiitan ay noqo lehay bitahbiiti nuuni haddii la yidhaha nuunta la sugideedaad leeda bihubuuti nuunina nuunta sugnaanshadee habata yahbutu waa sugnaaday wey ficilka laazim ah waana soomaaligaaga inaad ku kala saarto mucadaha iyo laazimka haddii kale weli tilaabaa kuusii dhiman farusocdaa lagaa rabaa waa kuu bilaabantay faturfacu waa la godayaa hiya amhiladii bifubuuti nuuni nuunta sugnaashadeedaa lagu godaa wa tujzamu waa la jasminaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfi nuuni nuunta la xadfideedaa lagu jasminaa wa tunsabu waa la kordhigaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfi nuuni nuunta la xadfideeda lagu kordhiga maanta jasmadiyaa la hormariyay qadama aljasma cala anasbi liannahu maxmuulun calayhi maanta jasmaha la hormarina isagaa in la hormariya ta maxaa mar walba isagaa maxmuul caleyhi maanta ilaa waxay tahay xadafka fiiri xarako marka xaalatu nasbe la joogo xadafka iyuu naacib ka yahay wuxuu ka na-yahay xarako waa xadfu lxaraf an xaraka xadfulxaraf wuu la xadfay a xaraka ka naaib xaalatljesme mar kala joogna xadafka yuu ka naaib yahay xadfulxaraka xadfulxaraku naaib ka yahy xadfulxaraf a naaiba xadfulxarakuna naaib ka yahy soo ma marka fiiri xadfulxaraka iyo xaraka iyo xadaf u dhow ha xadfulxaraka u dhow ha xadfulxaraka isagana waa cadaba mogtahay isagaba xadafnimu qabaa laftiisu xadfu lxaraka ilaa sukunba ma aanan soo adeegsan kitaab wayujzamu majzuumhi bixadfi lxaraka uba noo aha soo maha sukuun xaada magciisaba la yidhahdaa xadfu lxarakaaba la yidhahdaaba annaga sukuun kaba tagnayba waxaanba joognaa xadfulxaraka magac la yidhaha marka xad xadaas aa waxaa meeshaan yaalla xadfulxaraka iyo xaraka xadafyuu dhowyi xadfulxarakau dhowyi ha in la yihahda xadaf isbalafkiisuy ha sooniga kule xadfulxaraka kana xaraka a lagu marka xadfulxaraka uu dhowya xadfulxarafkaaba mhm. isaga u dhowy sidaas darteeda waxaa maxmuul ah nasbaha waxaana maxmuulun calayhi ah jasmada saasaa loo hormari laakiin intii hore o dhan waxa wayn asmaau waxaan rabaa muhanne jamc mudakar saalim jamcu muana saalim oo la dhihi jira ma jamac benifin wataaim saddexdaba yaa maxmuul ahaa maxmuul waxaa ahaa eh, nasbaha maxmuul ahaa waxaana maxmuul calayhi ahaa jerka jerka jerka ahaa maxmuul caleyh saddexdaas xaalo jerka ahaa maxmuul caleyh isaga la hormarina marka wa tujzamu hiya amhiladii waa la jasminaa bixadfihaa xadfu xadfu nuun nuunta la xadfideeda marka xaalatljasmu waxaa naaib noqonaa xadful nuun oo xadfulxaraf ah xadfulxaraf aa ah, naaib ah, waxaan rabaa xaalatljasme sax weeye waxaa naaib noqonaa xadfu nuun ayaa naaib noqonaa yuu naaib ka noqonaa can xadfi alxaraka aada leedahay can xadfi alxaraka wa tunsabu waa la kordhigaya hiya amhiladii bixadfa nuunta la xadfo xaalatu nasbana waxaa naaib noqonaa xadfu nuun yuuna ka naaib noqonaa can xarakatin xaraka oo fatxa naaib ka noqona wadalika midalki naxwu fain lam tafcaluu haddaadnaan samayn biityaani suura suurad inaad gaala la timaadaan haddaadnaan samayn hadda ka hor walan tafcaluu hadda kadibna samayn ma doontaane fattaquu naara war naar iska ilaaliyo u hogaansama qur-aanka qaarkan mhm. waxay dhi jasmaha wuxuu hormariyey allaaba hormariye fain lam tafcaluu so alla ma dhih allaaba hormariye laakin taas qaacida naxwaw kama soo baxayo Eh. allaaba hormariyay yidhan lam tafcaluu lam tafcaluna allaa yidho nasbaha gadaal mariyey mhm. laakiin macnaha meeshaaba sidaas ahaaba macnaha aayaddu saasuu iskugu xiran yahy sharax albaabu baabkii baabkii asaadisu oo laxeeyey baabkaasoo mimaakii ka mid ah kharaja ka baxay can ilasli asalka alamhilatu amhilatu mihaaladii weeye amhiladii alkhamsatu oo shanta aheed albaabu baabkii baabkii asaadis oo lexeeyey baabkoo mimaakii ka mid a kharaja ka baxay can alasli asalka ka baxay asal muxuu ahaa fa yurfacu lmarfuucu bidama wa yunsabu lmansuubu bifatxa wa yujzamu lmajzuubu bixadfi xaraka saas asal soo ma ahan marka baabkan waa ka bax wa hiya amhilada shantaa kullu ficlin ficil dhammaantiis weeye ficilkoo mudaaricin mudaarica ficilkaasoo intasalad ay la xidhiidsatay bihi ficilka alifulisnayni wadalika mihaalkii naxwu yaquumaani way istaagayaan labadii oo kale weeye lilgaa'ibayni xaal u sugnaaday yaquumaanidu marka ha macnaynin marka ha macnayn haddaad wax ka xalay saaxiibilxaalad ka dhigto soo maahan ha isku macnayn marka waxaa tira wahiya amhilatu lkhamsa kullu ficlin ficil dhammaantiis weeye ficilkoo mudaaricin mudaarica ficilkoo itasalad ay la xiriirsatay bihi ficilka alifulithnayn ficil kasta oo mudaarica oo alifulithnayn la xidhiira maxaa la yidhahdaa amilatu kamsu ka midi wadalika mihaalkii naxwu yaquumaani iska weedhe naxwu mudaaf yaquumaani mudaaf ileyh naxwu yaquumaani yaquumaani oo kale weeye lilgaa'ibayni laba maqan xaal u u sugnaaday yaquumaani yaquumaani laba ninoo maqana loo isticmaala azaydaani labadii zay yaquumaani waa istaagaya wa taquumaani weeye lilxaadirayni laba jooga xaal u usugnaaday taquumaanidaas laba ninoo jooga laba dumar oo joogaan nin iyo gabar oo joogaan saddexdaba laakiin laba maqanna waa loo isticmaala iyada laba dumaroo maqan waa loo isticmaala ee waa saddexda afar macnuu leeyahay waxa weeyaan saddex macnaa ah lilxaadiriin saddex macno ah marka waa iska baabu taqliid ee hal xaboo ghaa'iba uu leeyahy oo amase waawuljamci jamcay la xiriirsatay ficil kasta oo mudaarica oo jamaaca la xiriirsatay afcaal khamsu ka mid yahy afcaal khamsa ayuu ka mid yahay maalin maalin axmed nuur ficil kasta oo waawuljamaca la xiriirsatay soo afcaal khamsa ma ya ya ya ma yahay ficil kasta oo waalujamaaca la xariirsatay ficil kastaoo mudaaric ahan ku yidhi oo waalujamaaca la xariisatay afcaal khamsa meye hay maan adiga oo mudaarica ah waalujamaaca la xariirsatay afcaal khamsa meye haye yaclamu ka dhig bal afcaal khamsa shantii mihaal ku keen surca hadda la raba ha haye haye ee eh, shantiyaa lagaa rabaa ha ma hayd hayahan ha surca surca haye haye har ilahay awoodiis badan haye maal cabdixafiid haye haye allah yubarik fika allah yubarik fika waa qariib wallahi afcaal khamse qofaan soo dhisi karin oo qadri jooga wallahi waa cajaa wa ma la aqbalayo taas taas wax la yeeli kara maaha afcaalu khamse <laughs> soo dhisi karin oo qadrina la joogo halkaa loo socona yani dib loo laabtaa waaya oo waaljamci waaljamci la xiriirsatay naxwi yaquumuuna oo kale weeyo lilgaa'ibiina rag maqan xaala u sugnada yaquumuuna rag magaana loo isticmaala azayduuna zaydyaalkii badnaa yaquumuuna alaleey wa taquumuuna weeye lilxaadiriina xaal uu sugnaada yaquumuunaha oo rag taquumuunaha lilxaadiriina rag badan oo jooga xaal usugnaaday oo rag badan waxaa leedahay antum raggiinaana taquumuuna istaagaydaan ow yaa ulmukhaadabati ay la xiriirsatay ow yaa ulmukhaadabati ay la xiriirsatay hmm, hmm. ahmed o yaa-dan xay ku gudanta aniga yaa-lmukhaadabati dhahaye yaa-ilmukhaadabati baa iska idhaha xay ku gudanta ha wahiya amhilatu lkhamsadi kulu ficlin ficil dhammaantiis weeye ficilko mudaaricin mudaarica ficilko itasalad ay la xiriirsatay bihi ficilka alifu lithnaini alifu lithnain wadalika naxwu yaqumaani oo kale weeye lilqaa'idayni xaala uu u sugnaaday laba maqan iyo qumaaniinkaas wa taquumaani weeye lilxaadirayni laba joogaan xaala uu u sugnaaday taquumaani oo waawul jamca ay la xiriirsatay wadalika mithaalkii naxwu yaquumuuna oo kale weeye lilaa'idayn lilghaa'idiina rag badan oo maqan maxaal uu u sugnaaday yaquumuuna wa taquumuuna weeye lilxaadiriina rag badan oo jooga xaal uu sugnaaday taquumuuna o yaa-ulmukhaadabati gabar lala hadlaayo adeed ayaa ficilkii la xiriirsaday wadalika mihaalkii naxwu taquumiina gabarya waan istaageeda oo kale wey alifulithnainay ku cadfanta ha alifulithnain maxaa guday faacil wey allah yubaari fika sax ragga gabal ay u baxday soo ma jeeda ragga gabal ay u baxday iyo gabdhaha gobolkood marka gabdhaha laftigooda waa in su-aalaha casharka dhexdiisa waa in marmar la weydiiyo waa laasimu waaya halkaas bal fiirihi muxuu ka qabtay muxuu ka sheegayaa muxuu ka sheegayaa maxamed muxidiin cabdilxamiid qad ra waad aragtay ku yidhi ana almudaarica mudaarica almusnada loo tiriy lialifilithnayn yakunu mabdu'an ku lagu bilowduu noqdaa biyaa-ilmudaaracati mudaaracada ya-deedii ow taailmudaaracati mudaaracada ta-deedii wa analmudaarica mudaarica mudaarica almusnada loo tiriyey liwaawiljamaacati yakuunu wuxuu noqdaa mabdu'an ku lagu bilowday aydan noqoshee bilyaa-i ya-dii ow bitaa'i taadii wa analmudaarica mudaarica mudaarica almusnada loo tiriyey liyaa-ilmukhaadabati laa yakuunu ma noqdo mabdu'an ku lagu bilowday ilaa bitaa'i lmudaaracati min hunaa sidaas darteeday kaana noqotay hadihi afcaal mudaaraca almusnadatu ilaa damaa'ir rafci almutasili almutasilati hamsata anwaacin wa min hunaa sidaas darteedaa samow wa min hunaa sidaas darteed samowhaa waxay ku magacaabeen alafcaal alkhamsa saasa lagu magacaabay afcaasha xukunkeediian galnay marka wa xukmu hadihi alamhilati misaaladan amhiladii alkhamsati oo shanta aheed annahaa amhiladaas turfacu waa la godaa bihubuuti nuuni nuuntii sugnaashadeedaa lagu godaa niyaabata naa'ibatan xaal ay nuuntu naa'ib tahay canidamati dama ka naa'ib tahay marka afcaashan calaamatu rafceeda waxaa lagu yaqaan nuuntu inay sugan tahay nuuntu inay sugan tahay halkaas wuxuu ka sheegay maxamed muxudiin cabdilxamiid balfiir qad tuxdafu nuunu nuunta in la xadfaa la arkaa allatii nuunta turfacu lagu godo bihubuutihaa sugnaanshadeeda bihubuutihaa bihubuutihaa sugnaanshadeeda alafcaalu lagu godo nuurian alafcaal waxaa lagu godo naayb turfacu waay afcaashii alkhamsatu shanta aheed wahiya fi lafcaal khamsa waxaa dhici karta xaalatu rafcay inay joogto nuunta in laga xadfo afcaal lkamsa xaalatu rafca maxaa lagu yiqiin nuunta in la sugo soo maaha in laga xadfaa dhici karto xadafkaas mar waaba waajib marna waa jaa-is in laga xadfaaba dhici kartaba ka war mhm. waaya wuxuu ku yidhi qad tuxdafu nuunu ilaa xadfaa la arka allati nuunta turfacu qad tuxdafu nuunu nuunta ilaa xadfaa la arka allati turfacu la bihubuuti asu meeshadeeda alafcaalu lagu godo afcaasha alkhamsatu shanta wahiya nuuntaasu fii hada alxadfi xadafka dhexdiisa xaalay ahaatay calaa darbeyni laba nuuc korkooday ahaatay alawalu jaa-isun waa mid banaan fi nasri wa nadmi mid waa mid banaan nasri iyo nadmiba wathani ka labaadna sheedu ay meesha waa kaa qalday wujuubka kuma jirin jaa-is waayade jaa-is mid wujuuba waa jira sax wey waa jira midka wujuubka waa soo marnayba waxba soo marnay isagoo waajib loo xadfaayo ah, latublauna markaan iclaalaynaan kusoo marnay iyoiyo walatatabicaani iyo meelahaasaan kusoo marna midka waajibka waa markii litawaalin amhaal u noqdo ah, maahan hal nuun inay lasoo xiriirsato hal nuun hadday lasoo xiriirsato waa hadda midaan ka hadlayno laakiin hadday laba nuun la xiriirsato oo ay noqdaan amhaal miley maahan de waa amhaale waa saddex nuun nuunu tawkiidila maxaa u ahay laba nuun maaha ayaduna mid ahayd saddex ay noqonayaan waajib waay markaas laakiin hal nun hadday laxdi soo xidhiirsato waa markuu waajib waa markuu jaa-iska noqonay marna waa shaad marka saddexay noqonay marka mar waajib ah horanu soo marnay waa markii nuunu tawkiid oo waxa weeyaan oo haqiilaha ay ka daba marto markaas waajibaa loo xadfaa litawaali lamhaala la yihahda marna waa jaa-isa waa hal nuun ha hal nuun a ka daba maray oo keligeeda hal nuun oo qaya waa jaa-is marna waa iska waxa weeyaan shaad oo yuxfadu walaa yuqaasu waa la xifdiyaah lama qiyaasto mhm. laa tadkulu janata xataa tuminuu walaa tuminuu ah, laa tadkulu janata laa tadkuluu aljanata kanaaba ka mida laa tadkulu janata kanaaba ka mid a ah. ah xadidkaas jannada geli maydaan laadu firi naafiyo weeye maaha naahiyo ha laadu waa naafiyo nuun ma goy karto laa tadkulu ljanata xataa tuminuu walaa tuminuu laftirkeeda fiiri walaa tu'minuu awa nuunti nuuntaana nuuntii laadaana laadi naahiyada ahayd xoogaa u eg markaasaa la iska gooyo ma ahana marka taasoo kale wa iska shaag qiyaas ma laa tadkhulu ljannata laa tadkhuluu soo ma ahan maxaa la rabay laa tadkhuluuna fiiri ila laadi waa naafiye nuun ma goy kartee laa tadkhulu janna xataa tu'minuu walaa tuminuu ir iyaduna la mid walaa tuminuu nunteedi waa soo ma jeedin hmm. shuraaxda meelahan kale ku keenaan xadiidkaas ku keenaan hadda ka anagaan iguma jeedo laakin waa keenaan ya kaagaas kale miya a ah, waa keenaan saas wey meelahaas waaba ku arki jir marka fiiri waqad tuxdafu in la laqad tuxdafu nuun in la xadfaa larka allatii turfacu bihubuutihaa alafcaal hamsatu wahiya fii hada alxadfi calaa darbayni alwalu jaa-isun fi nasri wanadmi wahaaniyin shaadun laa yaqacu ilaa fii daruurati shicri ama aljaa-isu fii xaalatin waaxidatin jaa-isku hal xaalu ahaaday wahiya an yakuuna alficlu naasiban liyaa lmutakalim wa qablahaa nuun lwiqaaya fatajtamicu nuunaani awaluhumaa nuunu rafci halka mar oy jaa-iska tahay oo ficilkii oo xaalata rafca jooga jaa-isnimo loo xadfaa waa ficilku hadduu mafcuulnimo u qaato yomutakalim nuunulwiqaayana ay ka horaydo ah, laba nuunooda marka kulmaayaan midda horayda waa nuunu rafka midda dambaydan waa nuunulwiqaaya naxwu tadribaani ni fiiri tadribaani ni soo ma jeedid markaa oo kale haddaad rabtana saasaad ugu dhawaaqi kartaa haddaad rabtana waa xadfi kartaa saddexaa kuugu banaa ah, inaad xadafto inaad labada sugto inaad isku idqaamto saddexdaasaad khiyaar leeda ah, saddexdaasaad khiyaar leeda watadribuni faina lilcarabi carab waxaa usugnaaday fi hadi xaalati halaaa luqaatin saddex luqo saddexduna qur-aankay ku yimaadeen saddex luqo mar haddii nuuntaas oo afcaalulkamsada nuunulwiqaaya ka daba marto carabu saddex luqay leedahay saddexdaba qur-aankay ku timi oo waa maxay inaad xadafto nuunu rafcada nuunulwiqaayada daydo inaad waxa weeyaan aada labadaba sugto oodna kala furfurtoodan isku shirin iyo inaad isku idqaamto saddexdaasay leedahay ixdaahumaa an yaji-uu waa inay la yimaadaan binn binuunayni calaa aslihima asalkooda xalay ku sugan yihiin wa calaa hadi luqati qowluhu tacaala ku sugan atacidaanini ha ma waxad i ballan qaadaydaan atacidaani ni labadii nuun nuuntadana waa calaamatu rafcigeed nuuntadana waa nuunulqaayadi saasaaba ilaahay labadiiba usugay marka waa mid mhm. iyo wa maxaad i maxaad ah. i dhibaydaan ana rasuulka allah hmm. maxaad i dhibaydaan suurat saf wlugatu thaaniyatu an yudqimuu waa inay isku idqaamaan an yudqimuu waa inay dhex geliyaan ixda nunayni fi lukhraa waqad quri'a bihaa fii qowlihi tacaala afa gayra allahi ta'muruunii ah, isku idqaam labada nun inta mid reebtid midda kale dhex geli wa fii tan ayadana banaan wluqatu haliatu xadfu ixda nunayni labada nuunood midtood in la xadfo wey wladii midka laa yasuuqu ilaa fi shicri cinda wujuudi nuuni rafci waxdaha nuunu rafcaha oo keligeeda in la xadfo wey oo aan waxa ka daba maray la erag marka maxay noqonay marka saddex xadaf maray waajib tahay in la iska xadfo waana xaalatu rafcida maray jaa-is tahay iyo maray tahay daruuratu shicr wa xukmu haadi lamhilati mihaaladan xukunkooda amhiladii alkhamsati oo shanta aheed annahaa amhilada turfacu waa la godaa bihubuutin nuuni nuunta sugnaanshadeeda lagu godaa niyaabata naa'ibatan xaalo ay nuuntu tahay midii naacib ah cani damati dama ka naacib xaraf xaraka ka naaiba la ha markaasoo kale xaraf xaraka xaraf waxaa la xaraka ka naaiba nuuntaasaa naaiba xarakay naaib ka taho waa damba wa tulzamu waa la jasmiyaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfi nuuni nuunta la goynteeda lagu jasmiyaa markaasna xadfulxaraf ee xadfulxaraka ka naa'iba wa tunsabu waa la kordhigaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfi nuun nuuntoo la gooyo xaalatu nasbada nuuntoo la gooyo afcaal khamsada nuuntaa laga gooyaa calaamatu xaalatu nasbada markaas waxaa la xadfulxaraf xaraka ka naibaa la yidhahda xadfulxaraf xaraka ka naaiba xaalatu jasmana waa maxay xadfulxaraf xadfulxaraka ka naaiba markaasuu yihi watujzamu waa la jasmiyaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfi nuunnuuntoo la gooyaa lagu jasmiyaa niyaabatan naa'ibatan xaalo ay tahy midka naa'iba cani sukuuni wa tunsabu waa la kordhigaa hiya amhiladii bixadfihaa xadfi nuuni nuuntoo la gooyaa lagu nasbiyaa niyaabata naaibatan xaalo ay tahay midka naaiba can ilfatxati fatx ka hmm, hmm, lafyi iyo nashri muratabuu kuugu sameeyey wa tujsabu waa la jasmiyaa wa tunsabu waa la kordhigaa bixadfihaa niyaabata naaibatan xaalay tahay midka naaiba can isukuuni waa xaalatljasmada iyo wlfatxati fatxo waa xaalatnasbada lafyi iyo nashri murataba a la yidhahda duuduub iyo faahfaahin oo tartiibsan waa la duuduubo jismi iyo nasbadii iskumar la sheegay markaasaa haddana waxa weya sukuunkii shayga ay naaib ka noqona xadafka a ah tartiib loo sheego oo la kala hormariyo oo sukuuna la hormariyo alawalu lilawali weeye fadxadiyaa la hormariyo wa thaaniina lithani w tartiibkunasaas taquulu waxaad leedahay antum raginan taquumuna waad istaagaydaa waa xaalatu rafcu walan taquumuu hadda ka horse ma adnaan istaagin waa xaalatljasmi walan taquumuu hadda kadibna istaagi ma doontaan xaaladdaasna waa xaalatu nasb xaalatan waa xaalatu nasb antum idinka taquumuna waa istaagaydaan waa xaalatu rafc hubutununa lagu walan taquumuu hadda ka ma adnaan istaagin waa xaalatljasmi oo nuuntiya maqan waxay naacib ka tahay xadfulxarak oo sukuun ah walan taquuma hadda kadibna istaagi maydaan nuuntiya la xadfay waxay naacib ka tahay xadafkaas nuunta la xadfay xarako oo fadxa rafacta waad godayuu ku yidhi alulaa mihaalka horeeya taquumuuna maxaad u goday likhuluwihi liajli khuluwihi ka marnaashadiisa uu ka maran darteed min annaasibi caamil kordhiga waljaazimi iyo caamil reeba wa jacalta waxaad ka dhigtay calaamata rafcihi la godidiisa calaamada tusayda annuuna nuunaad ka dhigtay nuun ayaad ka dhigtay antum taquumuuna atin wajazamta waa jasmiday ahaaniya mihaalka labeeya walam taquumuu weeye walam taquumuu walam taquumuu waayo wajazamta waa jasmiday ahaaniya mihaalka labeeya bilam aad ku jasmiday Eh. wa nasabta waad kor dhigtay athalitha mihaalka saddexeeya walan taquumuu waay walan bilan lan ayaad ku nasbiday wa jacalta waxaad ka dhigtay calaamata nasbi kordhiga calaamadiisa iyo waljasmi wa calaamata aljasmi reebka calaamadiisa xadfa nuuni nuuntoo la gooyo qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacaala ilaah waa sareeyaa fain lam tafcaluu gaalo haddaad naan samayn biityaani suura suurad la imaatinkeed hadda ka hor walan tafcaluu hadda kadibna samayn maydaane fataquu naara naar un iska ilaaliya alawalu midka horeeyo fain lam tafcaluu ah lam tafcaluu dheh fa inta xagga dhigee intu maxalkay jismiya jumladee alawalu midka horeeyo lam tafcaluu ah jaazimun wa majzuumun waa caamil wax jasmina iyo ficla jasmiyey jaazim yaa ah lam macmuul la jasmiyanaya ah tafcalu wthaani miaalka labeeyo awalan tafcaluuna naasibun waa caamil wax kordhiga iyo wa mansuubun ficil la kordhigay naasib yaa lan mansuub la kordhigay yaa tafcalu wa calaamat ljasmi wanasbi kordhiga iyo reebka calaamadooduna labadaba alxadfu waa xadaf waa xadaf hmm, waa xadaf ficilkii almudaarica oo isimka shabahay ficilkii almuctalla alaakhiri oo aakhirka ka jirana almuctalla alaakhiri uu yidhi almuctalla calaa ku jirta waana idaafeeyey alidaafu isku keen kaanani tanwiinun wa anti idaafatun fa kayfa taraanii laa taxilu makaani soo qaacida maahays alidaafa ma kulmaan ya hayse loo kulmiya macna mudaafuleg al ku jirta ahe meeqa goora marka la kulmiya al idaafo shan shantaas adig horta kawaakibku mala joogto malama aadan joogo yaa joogay marka aduma joogto kawaakibka shanta al idaafal kulmiyan kusoo sheegay ya idhaar igu kaadiye baan raba ithaarkeen uma xasuusteen <laughs> ithaarka lagu sheegay haya cabdillah kawaakibka miyaana kusoo sheegin shanta kawaakib aduu ma joogo ithaarkiya joog kawaakibka dhigay kawaakibka ya afar udhigays miya miduu ka tegaayo ahe waka shantaas marka shantaas cal iyo idaafa la kulmiya meel kale laguma kulmiyo waay wlficla waila alficla kanalkuu ku cadfan yahay kan wuxuu ku cadfan yahay wayujzamu lmajzuumu bixadfi lxaraka halkaas mid beesa laga soo istadnoona halkaasa laga soo istadnoona wayujzamu lmajzuumu mid kastoo la jasmiyo waa la jasminaa bixadfi xarakatina lagu jasminaa ila alficla ficilkii maahane ficilkii almudaarica oo isimka shabahay ficilkii almuctala alaakhiri ee aakhir ka jirana almuctal haduu yidha xataa waa la fahmaa ilaa nax waan joognaa in aakhir laga hadla sarfi ma joogna anagu maogta sarfi haddii la joogo awelka haddii xataa xarfcil uga jiro wax muctala lagu leeyay hadduu dhexda uga jiro waxla muctala lagu leeyay ha hadduu aakhirka uga jiro waa lagu leeyay hadduu laba meelood uga jiraaba dhici kartaba ma laakiin naxwada muctal waxay u yaqaaniin xarafka ugu dambeeya bes markuu ku jiro mhm. marka ficilka muctalulaakirka asaga lagu jesmi maayo xadfulxaraka fa yujzamu waa la jesminaa bixadfi aakirihi aakirkiisoo la xadfiyo aakirkiisoo la xadfo aa lagu jesmina xadful aakhir oo xadfulxaraf ah aa xadfulxaraka ka naa'ib noqona xadfulxaraf xadfularaka ka naaib noqona xadfularaf hmm. xadfulxaraka ka naaib noqonay naxwu lam yaqzuu ma duulin walam yaqshaa mana cabsan walam yarmi mana tuurin lam yaqzu ma duulin yaqzu waw a laga xadfo xadfulxarafkaas oo wawda la xadfay ah aa xadfulxaraka ka naa'iba xadfulxarakana waa sukuun walam yakshaa alifaa la xadfo fadxada na tuse lann fata taqtul alif aliftaas la xadfay xadfulxarafkaas a xadfulxaraka ka naaib walam yarni ma uusan tuurin yarni ya-a laga xadfi kasradaa ma tusayda xadfulxarafkaas a xadfulxaraka ka naaib had leeda ka xadaf baabniyaabada wa iska afaro waxaa la idhahdaa xaraf xaraka ka naa'iba waa ko xaraf xaraka ka naa'iba iyo xaraka xaraka ka naa'iba labo iyo xadfulxaraf xarake ka naaiba saddex iyo xadfulxaraf xadfulxarake ka naaiba waa afartaas xaraf xarake ka naaiba waa toban hmm. xaraf xarake ka naaiba waa toban asmaa usiibta saddexdeedii xaalo ilaa maxaa lagu rafcinaayey waw dama ka naaiba maxaa lagu nasbinaayey alif oo farxa ka naaiba maxaa lagu jaraayey ye kasra ka naaiba iyo musanaha saddexdiisii xaalo maxaa lagu rafcinaayey alif dama ka naaiba ye kasra ka naaiba ye fadxa ka naaiba lix ma hayda iyo jamcukarsaalum saddexdiisii jamcukarsaalum saddexdiisii xaalo waxaa lagu rafcinaayey wow dama ka naaiba ya a lagu nasbinaayey fadxa ka naaiba ye a lagu jiraaye kasra ka naaiba saddex saddex lagu dhiftay sagaal sagaalkaas waa xaraf xaraka ka naaiba hal midaaba ka haray waa amilatu hamsa fi xaalati rafci amhilatu lkhamsa fi xaalati rafci waxaa lagu rafciyaa nuun waa xaraf soo maahan xaraka ka naaiba damaan tobankaas waa xaraf xaraka ka naaiba xaraka xaraka ka naaibana waa laba bis ah, maa jumica bialifa wataa-i masiidatayni iyo mulxaqaadiisii oo fii xaalati nasbi jooga kasra fatxa ka naaiba soo maahan iyo isma laynsalif oo jar jooga fatxo kasro ka naa'iba xaraka xaraka ka naa'ibana waa intaas oo kaliya maxaa haray waxaa haray oo xaraka ka naa'iba ah, xadfulxaraf oo xaraka ka naa'iba ah, saas wey xadfulxaraf oo xaraka ka naa'iba waa afcaal khamsa oo fi xaalatu nasbi joogta bes oo waxaa lagu nasbiyaa xadfulxaraf oo naa'ib ka ah fatxo xadfulxaraf xadfulxarake ka naa-ibana waa labo waa lab waa amhilatu lkhamsa oo xaalaturjesme joogta maxaa lagu jasmiyaa xadf nuun oo xadfulxaraf ka naa-iba xadfulxarake ka naaiba xadfulxarake ka naaiba hmm, xadfu nuun oo xadfulxarake ka naaiba xadfulxaraka waa sukuun tan labaadna waa muctalal aqirka haddaan dul taagana oo maxaa lagu jasmiyaa xadfulxaraf xarafka aqirkaa la xadfa muxuu nahay ka yahay xadfulxaraka eh, xadfulxaraka nahay ka yahay waa afartaas baabka dhamo waa afartaas baabka dhamo waalficla waa ila alficla ficilkii ma ahani ficilkii almudaarica oo mudaarica ahaa ficilkii almuctala alaakiri oo aakirka ka jiranaa fayujzamu waa la jasminaa huwa ficilkaas bixadfi aakiri aakirkiisao la xadfaa lagu jasminaa wadalika mihaalki naxwu lam yaqsu ma duulin wey waa kanaa lam yaqzu waaw aa laga xadfay damadaasana tusayda lianna damata uktul waaw walam yaksha mana uusan cabsano ma baqin alifaa laga xadfay calaamadaas xadafka waxaana tusaya fatxada in alifu xadfan tahay waxay naaib ka tahay xadfulxaraka walam yarmi ma uusan tuurin yarmi ya-diyaa la xadfay xadafkaasa naaibka xadfulxarakadii sharx haadaa kanu albaabu baabkii weeye isim alle ismka ka dambeeya meeqa weja loo exraabi jiray saddex in laga sifeeyo ismu ishaare isimka allahoo ka dambeeya ismu ishaare isimka allahoo ka dambeeya meeqa weja loo exraabi jiray saddex in laga sifeeyo in lagu bayaaniyo in laga bedelo soo ma ahayn waa haalib warkaas hadda khabar isagoo kaala qaado isagoo mhm. khabara lagu haya maanta taaba aad ugu badneedaan akri jirin ku ah <laughs> taysil husuulku a kitaabkaas aada ugu badanta haddana qatrigan ba ku haynaaba ibn hishaam aan ku haynaa adeegsanay haadaa kanu albaabu baabkii weeye aada leedahay haadaa kanu albaabu baabkii weeye baabkii asaabicu ee todobeeyey mhm haadaakanu albaabu baabku mogtay asaabic waa sifatu lilbaab ilaa abwaabtaa lasoo tiraya soo maaha albaabu asaadisu albaabu alkhamisu kuma ana wadi marka asaabic waxaan ognahay inay nacti u tahay baabku khabar maaha ee waa nacti ila waxa la tirinaayey hayay ahaayeen waxa la tirinaayay baabka waa haadaakanu albaabu waa baabkii baabkii asaabicu oo todobeeyey baabkoo mimaakii kamid ahaaday kharaja ka baxay can ilasli asalka baab oo waxyaale asalka ka baxay ah asalku waxay ahayd fayurfacu yurfacu lmarfuucu bidama wa yunsabu lmansuubu bifatxa wa lmajruuru bikasra wa yujsamu lmajzuumu bixadfi lxaraka asalku saasuu ahaa marka asalkii baabkaanu kuwii ka baxo kamid waana baabkii ugu dambeeyey abwaabu niyaaba haadaakanu albaabu waa baabkii baabkii asaabicu ee todobeeyey baabkoo mimaki ka mid ahaaday ka baxay can اlasli wa huwa baabkaanu alficlu waa ficilkii almudaarici isimka shabahay ficilkii almuctalu aakhiri wadalika mihaalkii naxwu yaqsu waa duula wayaksha waa cabsana wayadmi waa tuura oo kale weeye fainahu ficilka muctalulaakhirkaa yujzamu waa la jasmina waa tacliil meesha niyaabada uga jirta lagu tusaa waxaa la rabay marka wax la jasminaya wayujzamu lmajzuumu bixadfi xaraka soo ma ahayn waa ka baxay asalkaas fa inahu ficilka muqtalulaakirka yujzamu waa la jasminaya bixadfi aakiri aakirkiisoo la gooyaa lagu jasminaya fa yanuubu waxaa naacib noqonaya xadfulxarakati xarake fa yanuubu waxaa naacib noqonaya xadfulxarfi dhe fa yanuubu waxaa naacib noqonaya xadfulxarfi xaraf la xadfidiis an xadfi اxarakati xadfi اxaraf ayaa naaib noqona can xadfi اxarakati xaraka la xadfideedu ka naaib noqona xadfuxaraka waa sukuun fayanuubu waxaa naaib noqonaa xadfu lxarfi xaraf la xadfidiisa can xadfi اxarakati xaraka la xadfideedu ka naaib noqonaa taquulu waxaad leedahay lam yaqzu ma duulin hadda waxaa naa'iba yaqzu oo lagu jasmiyo calaamadda u ah waa xadfu اlxaraf wowdaas la xadfay waxay naaib ka tahay can xadfi lxaraka oo sukuun ah walam yaksha ma cabsan yaksha waa la jasmiya calaam jasmo maxaa u ah xadfu lxaraf oo aliftoo la gooyey oo naaib ka ah can xadfi lxaraka walam yarmi ma uusan tuurin yarmi calaam jasmeed waxaa laga dhigay xadfulxaraf oo ya-diya la xadfo waxayna naaib ka yahay xadfulxarafkaasu can xadfi lxaraka leeda can xadfi lxaraka ayuu naaib ka alraab taqdiiriya fasilun haada kanu faasil midkii wax la saaray weeye fasalaa la gaaray marka hor u socda intaas fasilun haada kanu faasilun waa mid kala saaraya oo waxa ka dambeeya iyo wixii ka horreeyuu kala saara tuqadaru waa la qadaraa jamiiculxarakaati xarakaat dhammaanteed fii naxwi qulaami iyo walfata ayaa lagu qadaraa tuqadaru waa la qadaraa jamiiculxarakaati xarakaad dhammaanteed waa la qadaraa fii naxwi qulaamii qulaamii iyo wixii lamid ah lagu qadaraa walfataa fataa iyo wixii lamid ah lagu qadaraa wayusama haani midka labaad oo alfataa waxaa lagu magacaabaa maqsuuran kii la gaabiyey ama maqsuuran kii loo diiday in xarakadu ka muuqato maqsuura laba macno leh kii la gaabiyo madka laga gaabiyey oon hamsadu ka damayn aliftiisa iyo mamnuuc kii loo diiday in xarakadu ka muuqatay sajaaxiga ah kuu dhigay labadaba maqsuur aa la yidhahda qaala radiyu wuxuu yidhi likownihi didan mamduud waxaa maqsuur loogu magacaabay mamduudku did u yahay mamduud waxaa la yidhahda alifka hamsadu ka dambayna alifka aan hamsadu ka dambayna maqsuura la yidhahda o likownihi mamnuucan min mutlaqi alxarakaat haddii kale waxaa loogu magacaabay maqsuur macnaheedu waa mamnuuc oo waxaa loo diiday xarakaadka inay ka muuqdaan aa loo diida wlqasru almancu qasrigana waa manci walawalu owla magaca horaase fiican in la wadaa waxaa loogu magacaabay maqsuur likownihi dida almamduud ah, alifka madana hamsadu ka dambaydo lidkiis wey faslon haadaa kanu faasilun mid fasilna weeye maa bacda waxa ka dambeeya sooca amaa qabla wixii ka horreeyuuna ka sooca faslun soo marnaa horta macnaheedu taabaan kusoo marnay kitaabkaas ku ah maa faslun haadaa kanun fasilun waaye kitaabaan kusoo marnay axmed kitaab ku ah. ah. <laughs> aha kitaab m kanuu ahaa kawar laa ilaaha illa anta ha war lagama hayo horaa lagala socdaa gadaalnima kasoo madowya luxul madow allahu mustacaan aw hadda mar hore hadday ahaada ya hadduu mar hore xataa ahaal waxaan dhihi laha waa lasoo halmaa ee laguma dhalaafo laygama dambeyn ka war inaa lilahi wa ina allahu mustacaan faasilun haadaa kanu faasilun mid soocayay maa bacda ka damay camaa qabla u ka soocaa tuqadaru <laughs> waa la qadaraa jamiiculxarakaati xarakaad dhammaantooda lagu qadara kan yu kaa baxsan hadda raadina raadin haddaa raadin kana haddana baxsaa kana hadda goobjooga kan yu fakan tuqadaru waa la qadaraa jamiiculxarakaati xarakaadka dhammaantooda la qadaraa fii naxwi ulaami ghulaami oo kale lagu qadaraa walfataa alfataa oo kale lagu qadaraa wayusama thani midka labaado alfataa waxaa lagu magacaabaa maqsuuran maqsuura lagu magacaaba halkaa wuxuu ka galay iraabkii taqdiirigaa raabka taqdiiriga aada u badan yahi maxamed alamin alharari ilaa toddobiyo toban u gaarsiiyey toddoba iyo toban weeyu iraabka la qadara sharxa kashfuniqaabka ka fiiri toddobiyo tobankooda waa ku sadeen miduuna kuugu mithaalina weliba toddobiyo tobankaba sharxa kashfuniqaabka marka waxaa ka mid ah xarakaadka saddexdaba in la qadaro ghulaami waa isim kasta oo yaa-u loo idaafeeyey isim kasta oo yaa-u loo idaafeeyey walaysa muhanan walaa majmuucan walaa maqsuuran walaa manquusan kitaabkaa ku dhigayaana farta ku taaban doona insha allah meeshuu ku dhigayo afartaas waa inuusan ahayn maxaa soo haray afartaas dilwida waa saddex bisa soo hartay isi mufrida jamcu taksiir insha ibnu salima kuusoo haray waa saddexdaas waxa dhan wa lagu leeya ya almutakalima loo idaafeeyo ya almutakalima loo idaafayna saddexda waa lagu qadaraa haada soo haray haddii laga reebay muhani oo laga reebay jamcu kalsaalim oo maqsuur laga reebay oo manquus laga reebay waxaa kuu soo haray waa isi mufrad iyo jamcu saalim iyo jamcu tagsir marka waxaa leedahay naxwu jaaa khulaami wa kilmani wa muslimaadkii iska dhe marka mithaalkaasaa ku jamcinaaye naxwu khulaami wa kilmani wa muslimaati khulaami waa mufradkii oo la idaafeeyey hilmaanina waa jamcu tagsiirkii oo la idaafeeyey muslimaatina waa jam jamcalif alifbita oo la idaafeeyey jamcanu saalim iska dhe waa saddexdaas marka taas waa lagu qadaraa saddexda xarakaba saddexda xarakaba waa lagu qadara saddexda xarakaba waa lagu qadara cilada iyo sababta loogu qadara waa maxay limunaasaba ya-dan yaa mutakalimkaa xarafka ka horeeya in la kasriyay rabta xarafka ka horeeyaana waa kelimada xarafka ugu dambeeya exraabka degi jiray oo qulaamun exraabkan kuu dega soo miimka maahan ya marka loo idaafeeyo ya-d waxay rabtaa miimka kasra in la saaro marka xaalatu rafca waad ku qadare dam xaalatu nasbana maxaad ku qadare fatxo fatxaad ku qadare xaalatuljarna maxaad ku qadare kasraad ku qadare oo marartu biqulaami haddii la yidhi kasre haddii la rayo kasra waa saaranta xal loo qadara waxaa lagu leeyahay war midda saarano caamil waa ka horreeyey ha caamil waa ka horreeyey intaadan marartu keenin qulaami soo miimku iskama kasrisanayn tarkiibkaanba waa ka horreeyey caamilkaa ah, keenay middaan la qadara middaan oo munaasabadaana ah, caamil kalooda ka horreeda qulaami iska dhig hadda caamil miyaa ku jira qulaam miyuu jarayni ha ah, waa iska mawquufba qulaami iska dhig caamil soo geli marartu biqulaami marka waxaa leedahay kasradaan waa ka horreyday icraabna waa soo ogaanay atharun daahirun oo muqadarun yajlibuhu alcaamilu fii aakhiri lkelimati ya hadda ka horan ba kitaab kusoo aragnay soo ma waan kusoo aragnay ku ah macnaha kanu ahaa sa baabkaas ka warqaba waaya saas weeye marka waxa weeyaan icraabka caamilku keenay xarakadana waa ka horrida marka saddexda baa lagu qadara limunaasabana loogu qadara limunaasaba ayaa loogu qadara walfataana waxaa loola jeedaa ism kastoo maqsuura kullusmin mucrabin aakhiruhu alifun laazimatun khalaas isimka maxaa loola jeedaa alfataa kullu ismin waa maqsuura loola jeeda wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athani midka labaado alfataa maqsuuran maqsuur maxaa la yidhaahdaa kullu ismin mucrabin aakhiruhu alifun laazimatun saasaa la yidhahdaa kullu ismin haddii lagu yidhi maxaa ku baxay ficil iyo xarafaa baxeen ilaa iyo calaa iyo yakshaa iyo maqsuur lama yidhaahdo kullu ismin mucrabin haddii la yidhi maxaa baxay isimkii mabniga ahaa mataa oo kaleeto ayaa baxay aakiruhu arifun a lagu yidhi maxaa baxay wixii ya iyo u dambaydo laazimatun a la yidhi maxaa baxay alifu lmuhana xaalatu rafca keliyay joogtaa saasaa leedahay qaara ku daran qablahaa fatxatun alif aan fadxa ka horey maba jirtaba ayaguna waa sii sheegaan libayaan lwaaqi laa lilixtiraas yihahde sifadaas waa noo sifa kaashifa yihahde sifa kaashifa weeye marka labadaas waa lagu qadaraa wadamatu watuqadaru damatu damadii waa la qadaraa waalkasratu kasradiina waa la qadaraa fii naxwi lqaadi alqaadi oo kalea lagu qadaraa wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa manquusa wdamatu wa tuqadaru dama damada waa la qadaraa wاlkasratu kasradiina waa la qadaraa fii naxwi اlqaadi ayaa lagu qadaraa wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa manquusan manquus maxaa la yidhahdaa kulu smin mucrabin aakhiruhu yaa-un laazimatun mukhafafatun maksuurun qablaha maxaa la yihahdaa manquus kulu smin mucrabin kasta mucraba kunsmin hadii layihi maxaa baxay ficil xaraf ah. fi oo kalaa tir ah, maqsur manquus dhihi maydi fi ila waa xaraf ah, yaqdi aad tidhi ya'ti dhihi maydid manquus hayra waa ficil kunsmin micrabin aa lagu yidhi ee maxaa baxay mabnigiyaa baxay isi mabniya allati alladi kuwaasoo kalaa baxeen allati alladi oo kaleeto kunsmin mucrabin aakiruhu yaaun aa lu yidhi oo wixii alif u dambeeya waanay ka soo hadalnay laazimatun aa lu yidhi maxaa baxay yaa muhanaa wa yaa jamci mudakarsaalix ya-da muhanaha goormay joogtee xaalatu nasbi xaalatuljar ya-da jamci mudakarsalimna xaalatu nasbi xaalatuljar labada xaalay joogaan mukafafatun aa lu yidhi maxaa baxay mushadada muhaqala alyaa thaqiila wasica kursiyu damadiyaa laga muujino maaa waa shidanta ah, kursiyu maqsuurun maa qablaha maxaa baxay waxaw midda sukuun ka horeeyo sida nafyun nahyun dhabyun y wixii lamid ah, ah dhabyun ir dhabyun marka manquus waxaa la yidhaha kullu smin mucrabin aakhiruhu yaa-un laazimatun mukhafafatun maqsuurun maa qablaha marka ism alla isimkii manquus ah waxaa lagu qadarayaa damada iyo kasrada labadaasaa lagu qadaraya hmm. damada iyo kasrada ayaa lagu qadaraya labadaasaa lagu qadaraya wa tuqadaru damatu waa la qadara wlkasratu kasradi waa la qadara fii naxwi اlqaadi alqaadi oo kalea lagu qadara wayusamaa waxaa lagu magacaabaa manquusan manquusaa lagu magacaabaa watuqadaru asmaadi waa dhimay afcaashio gala marka wax lagu qadarayo wadamatu watuqadaru damatu damadiyaa la qadaraa wlfadxatu fadxadiina waa la qadaraa fii naxwi yakshaa yakshaa iyo wix lamida lagu qadara afcaashiyaa lagale wax lagu qadaraayo ficil mudaaric oo alif u dambeeyo asaga laba goora lagu qadaraayo xaalatu rafc waa lagu qadaraa xaalatu nasbi waa lagu qadaraa xaalatu jism waa laga muujina waa laga muujina waa laga muuji waaa loola xarafka la goyna xarafka goodo wax la arki kara ma ha xaraf maqan wax la arki karo waa wax la arki karo isha lagu arki karo waa isha lagu arki karo wadamatu watuqadaru damatu damadiia la qadarayo walfatxatu fatxadii fii naxwin yaksha waa cabsana macnaha ficil kastoo mudaaric alf u wdamtu wtuqadaru damatu damadiya la qadaraa fii naxwi yadcuu iyo wayaqdi yadcuu iyo yaqdi wixii lamida maxaa loola jeedaa ficil kastoo mudaarca waa u dambaydo ficil kastoo mudaarca yo u dambaydo xaalatu rafcadisaa lagu qadaraa xaalatu nasbo waa laga muujinaa xaalatu jasmana waa laga muujina oo alifteeda waxa weya wowda iyaada la goyna watuqadaru waa la qadaraa damada faqad oo kaliya fii naxwi yadcuu iyo wayarmi ficil fii naxwi yadcuu iyo wayaqdid yarmina waa lamid waa muxuu loo jeeda yadcuu ficil kastoo mudaarico waaw u dambaydo yaqdina waxaa loo jeeda ficil kastoo mudaarico ye u dambaydo wuxuu sheegi waaye ism oo ay u dambaydo waaw wuxuu sheegi waaye laysa fii kalaami lcarabi ismun mucrabun aakhiruhu waawun madmuumun maa qablaha mawduuc maa qabla yan meeshaan xaashiyadaas igu dhiga takriiriya tusaale laakiin fiiri wow uma daba marta maaha warku ha wow uma daba marta maaha warku ee waxa weeye wow danna ka horeyda ee fiiri dalwun fiiri dalwun wadaan waayo soo maa ceelka biyaa laga darso dalwun maxaa u dambeeya wow waa u dambeeda laakiin dal maxaa ka horeeya sukuuna ka horeeya khalaas marka waxaa leedahay laysa fii kalaami lcarabi ismun mucrabun aakhiruhu waawun madmuumu maa qablaha ad leeda marka ma jiro taasa raadin inuu cajami yahay oo laga soo rara way dhici karta inuu cajami yahay waa dhici karta laakiin si kale maya carabiga carabiga kuma jiro wa tadharu fadxatu fadxadu waa muuqataa fii naxwi macnaha ficilka mudaaric iyo ficilka mudaaric ee ya u dambaydo iyo isimka manquuska xaalatu nasbo saddexdaasu kuu mitaalina ficilka mudaarica wow u dambaydo ficilka mudaarica ya u dambaydo iyo isimka manquuska ah saddexdaba xaalatu nasbo waa ka muuqane wa tadharu fadxatu fadxadu waa muuqane fii naxwi ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiya xukmi maa walan yadcuwa qofnana u yeeri ma qaadigii maanta dadna kala xukmi maa ha la i yimaadaan xataa dhina dawo ka dhegaysan ma iska daa inuu ka xugmiyo in alqaadiya lan yaqdiya kala xugmi ma in alqaadiya maxalshahidku maxaa laga rabaa ism manquusa oo xalatuna soo jooga ismi nuun lan yaqdiya ficil mudaaric iyo u dambaydo walan yadcuwe ficil mudaaric waa u dambaydo waana nasbisan yihiin lan lan caamilkaasa nasbina sharax calaamat licraabi icraabka calaamadiisii kaa'inatun calaa darbayni laba nuc korkooday ahaata calaamatuliraabi icraab aa lu yidhi meesha xaa haray oo icraabkii waxaa haray icraabka laga hadlaa waa kelimada mucrabka icraabka waxaa la yidhi saddexa loo qaybiya lafdiyun wa taqdiiriyun wa maxaliyun saddexdaa loo qaybi jiray soo maa icraab saddexa loo qaybiya lafdiyun waa midka uu ka muuqana ina zaydan lan yaquuma kaas maxaa la ihahdaa ixraab lafdiya taqdiirina waxa weeyaan ina alfataa yakshaa kama muuqana waa taqdiiri maxallina maxalliga waa midka isimka madnigaa waxaan kelimada madnigaa dhe isimka madnigaa sida isimka madniga amase wixii madniyaho oon ixraabba leh wixii madniya oo ixraabba leh ilaa madnigaa laba u qaybsano midaan ixraab ah mahalba ku lahayn sida ficilka maadiyo kale ilaa inuu noqdo ficlu shardi ama uu noqdo jawaab shardi oo kale maahan iyo waxa weeye mid maxalka icraab mar walba ku leh mabnigiya labada uqaybsan oo asmaada mabnigaho dhan mar walba maxalka icraabay ku leedahay ayagu marka koo dhammaan waxaa mabnigahon icraabkooda waa maxali jumlooyinka maal icraabkooda waa maxali culamada gobol waxay ku daraan almasdar lmuawal wa an tasumuu khayru lakum oo an tasumuu waxay le waxbaba dhalaalin ha isku lugoyne an tasuumuu waxaad tidhahdaa awalmasdar muawalu min an wamaa bacdaha fii maxali rafcin mubtada iska dhig rafcada macalkasi khayruna khabaru mubtada iska dhig marka alraab almaxali markaa meequu noqonaa halaaa waxa weeyaan madniga jumlada almasdar lmuawal saddexdaas ciraabkoodu waxaa la idhahdaa maxali taqdiirina waa midkaan joogno lafdina waa midkaan ka soo baxno iraabna waa saddexdaba hadda sharax laba markaa saw kuu sheego kii maxalliga ahaa yuusan wuxuu ku yiri calaamatu lcraabi icraab calaamadiis ah, kaa-inatun calaa darbeyni kaa-inatun calaa darbayn kaa-inatun calaa darbayn kaa-inatun xaan u dhahayo kaa-in calaamatuna mu'anahaa loo munaasabayna mubtadaha iyo khabarkaa la rabaa inay munaasab isku noqdaan min xaysu tadkiiru wa ta'niisu min xayu xaanu goda maa min xayu tadkiiru waxaan ulena min xayu tadkiiri ma iska ihahda maya maya qaacido hore dadan ka qaadantan lagama keeni karo sug bal cabdullahiaan siinayna haye min xayu tadkiiru wataniifu aan iska ih min xayu tadkiiru waxaan ulehay ha xaa keenay oo igu qasbay xayfo jumla ka dabamarta mudaafilaygeedaa jumlo noqda marka waxa ka dambeeya isimka waa laiska godaa ficil usoo qadar faacil ka dhig khabar ka dhig mubtada usoo qadar jumladaas mudaafulehi ka dhig ha weligaa min xayu min xayu tadkiiriyaan lagaa maqan xayu markaad ku dhawaaqdo isimka ka dambeeya mucrabka iska godo markaad godato faacilaad ka dhigi kartaa ficilaad ukeeni kartaa jumlo waa haydha mudaafulehi ka dhig ha khabaraad ka dhigi karta mubtada usoo qadare jumlo waa hayda mudaafulehi ka dhig laakiin haddaad hoos dhigtay ba baab baab malihida lagu leeyahay markaas ilaa luqluq iyo daruura mooye calaamat lcraabi icraab calaamadiis kaainatun calaa darbayni laba nooc korkood ay ahaatay daahiratin ay ahaatay ka bedelo calaa darbayni daahiratin mid muuqatay ahaatay wahiya midda daahiradaa alaslu asl icraabku inuu muuqda asal waqad taqadamad waana soo hormartay amhilatuhaa daahirada mihaaladeedii wa mid la qadaray ay ahaatay wa haadaakan kanday alfaslu ka sife darabta ku bayaan darabta ka bedel eh? daahiratin calaa dardayni aan ka bedelayna maya dardayni calaa waa xaraf wax lagama bedele calaad waa xaraf jee kaa-inatun ka bedeli mayno kaainatun meesha mutacallaqa wey lagu tacalluqaa ee dardayni ism lahoos ilaysa maha oo musanaa isimkaas midkanaha hoos dhigan kaasaan ka bedelayna ilaa ya maya maya lagama bedeli karo kainatu waatu mufrado mogta ha ma laga bedeli karo ma laga bedeli karo labadan darbayntaas meel ahayn lama gey karo daahiratin ay ahaatay wahiya raabta daahirka al aslo meeshaan ma og tahay qaaciday uu ka dhigi jiray sheikeena wuxuu dhihi jiray damiirka hadduu u laabto muanaf mudakerna looga qabro kaad rabtaa lagu mudaabakeeyo ila moogtahay adiga ma awoodid labadii hal mare ha markaanoo kale haat daruura la yidhaahdaa fiira hadda wahiya hay laabane daahira oo muanafka khabarkeedi wuxuu noqday alaslu oo mudakere midaa rabta ku mudaabaqee wahuwa icraabka daahirka alaslu weeyadi wahuwa idinka idin qore ha iska tirin wa adna waa ku saxayn ha qaacidadaasuu ku soctaa Ah, wehiyo ana iyo qor-aanna waa mhm. qaacidadaasu ku socdaa mar haddii waxaweyan damiirka marjiciisa iyo waxaweyan khabarkiisa ay iskhilaafaan labadaba wuxuu yidhi sheikh waa intaad lagu mudaabaqay kara mhm. meelaha khatarta looga fakada markii gasho waayo wahiya icraabka oo daahirada ah al aslo isaga asala waqad taqadama amhilatuha wa muqadaratin iyo muqadaro wa kanday alfaslu ee fasalka waa fasalkan faslun sooma dhihin wahaadaakan kanday alfaslu fasalka macquudu mid la guntay weeye lidikriha ah, dikri lmuqadara tii muqadarada aheeda loo gudbi dikrihaa muqadarada celi ah, icraabtii muqadarada aheed taasaa loo guntay fasalkan loo xeex faladii iraab ah, faladii shayga iska dhig ama lafdiga lafdi aad ku ridi karta ugu ugu munaasibo badan faladii lafdiga yuqadaru la qadara fiihi lafdiga dhexdiisa alicraabu icraabka khamsatu anwaacin noocyaalashana wey waa intuu ka sheegay labiyo tobana ka maqan laba toban kalaa jirta laba iyo toban raggi mulxaa akristay wax badan ay og yihiino waxa weeyaan mar oo liajli lwaqfiya loo loogu qadaraayo soo maaha lilxikaaya loogu qadaraayo waxa weya xarakati rawya loogu qadaray litakalusiya loogu qadaray waxa dhan hadda kuma jiraan shanta ah, hmm. idhaarkiya lagu soo maray soomaa maa ah, xoogaa mulxada kasii cad ka tira badnay soo maa waa yahay faladii lafdiga yuqadaru lagu qadara fiihi lafdiga dhexdiisa alicraabu khamsatu anwaacin noocyaalo shano weeye axaduhaa khamsadii midkeed maa lafdi weeye yuqadaru lagu qadara axaduhaa kamsadii midkeed maa lafdi weeye yuqadaru lagu qadara fii lafdiga dhexdiisa xarakaatul icraabi icraabka xarakooyinkiisa jamiicuhaa dhammaanteed likownilxarfi xarafkii ahaanshadiisa darteeda lagu qadaraa xarafka al aakiri oo dambeeya aakirkoo minhu lafdiga ka mida laa yaqbalu midaan aqbalayn inuu ahaaday darteeda lagu qadara laa yaqbalu midaan aqbalayn alxarakata xarako inuu ahaaday darteeda lagu qadaraa lidaati daatadiisa inuusan u aqbalay axaduhaa axadulkhamsa shanta midkeed maa lafdi weeye yuqadaru lagu qadara fiihi lafdiga dhexdiisa xarakaatlcraabi icraabka xarakooyinkiisii jamiicuhaa dhammaanteed likownilxarfi xarafka ahaanshadiisa darteeda lagu qadaraa xarafka al aakiri oo dambeeya aakhirkoo minhu lafdiga ka mid ah laa yaqbalu midaan aqbalayn uu ahaaday alxarakata xarako lidaati daatadiisaanu aqbalay wadalika midka loogu qadara xarafka u dambeeya inuusan xarako aqbalayn alsmu waa isimkii isimkii almaqsuuru maqsuurka ahaa wa huwa isimka maqsuurka alladii waa isimka aakhiruhu aakhirkiisa alifun alif uu ahaaday aliftaasoo laazimatun oo joogta kullu smin mucrabin aakhiruhu alifun laazimatun waa wadalika mihaalkii naxwi fata oo kale weeye taquulu waxaad leedahay jaaa alfataa wiilkiyaa yimid wara'aytu alfataa wiilkiiyaan arkay wa marartu bilfataa wiilkiiyaan soo maray fatuqadiru adigaan daalibka ahaa qadar ah fil awali fi lmihaali lawali mihaalka horeeya oo ah jaa alfataa alfataa faacil aha fatuqadiru adigaan daalibka ahaa qadar ah filwli fi mihaal awali mihaalka horaad ku qadare damatan damadhe <laughs> damatan damaad ku qadare wa fi thaani wa tuqadiru waad ku qadare fi thaani mihaalka labaad oo ra'aytulfataa fatxatan fatxaad ku qadare wa fi thaalithi mihaalka saddexaadna waad ku qadare kasratan laakiin waa goorma xaashiyada fiiri marka wuu ku yidhi wafi thaaliثi kasratan maa lam yakun mamnuucan min asarfi waa isimka maqsuurkaa hadduusan maalayansarif ahayn isimka maqsuurkaa markuusan maalayansarif ahayn munsarif uu yahay aad xaalatuljar kasra ku qadari laakiin hadduu isku darsado maqsuurnimo iyo maalayansarifnimo isku darsaday laba xaraka bisa lagu qadara laba xaraka bisa lagu qadara damo iyo fatxa lagu qadara kasra weligeed damo imaan xaad qadare meedaa gashaba xaalatu rafco damaad ku qadare xaalatu nasbana fatxaad ku qadare xaalatuljarna fatxaad ku qadare laba goro fatxaad ku qadare fiiri xaashiyada maa lam yakun mamnuucan min asarfi maqsuurka marka saddex xaraka lagu qadaraa waa markaan sarfiga laga mancin naxwu muusa oo kale weeye wailaa wailaa wailaa in lam yakun wailaa ay in kaana mamnuucan min asarfi wailaa in lam yakun kadalika dhe wailaa in lam yakun kadalika hadduusan saas ahayn qadarta waad qadarayda fadxatu xaalatuljar fadxad qadarayda wailaa ay in lam yakun kadalika hadduusan nuucaas aan kuu soo sheego munsarifka ahayn wailaa ay in lam yakun kadalika nuucaas munsarifka hadduusan ahayn qadarta waad qadare xaalatuljar fadxatan fadxaad qadare fadxo ayaad qadare wakada yuqaalu fi lmanquusi hayr lmunsarif manquuska maalayansarifkan sidoo kale la leeyahy fatuqadaru fiihi addamatu walfadxatu annaa'ibatu can ilkasrati liniyaabatihaa can xarakatin haqiilatin wa tadharu lfadxatu lasliya fiiri ha manquus hadduu yahay xaalatu rafco damadaad ku qadare mhm. damadaad ku qadare xaalatu jarna fadxaad ku qadare xaalatu fadxaad ku qadare xaalatu nasbana fadxaad ka muujina laba fadxa midna lagu qadara kule midna laga muujina ah, midna waa lagu qadara midna waa laga muujina duu manquuskii maalasarif kaa noqdo wuxuu kuleeyahay xaalatul rafca damaad ku qadare xaalatuljarna fatxad ku qadare ila maalasarif xaalatu nasbana fatxad ka muujina ah, ila manquus waa laga muujiya xaalatu nasbi ad ka muujina saas waatla marka faa'iidadaas weyn sajaaciga iskale waayahay wفي ثالث وتqdr وqdr وتqdir adaa qadare في ثالثi مثaalka صدxeeya kasratan ويuuجiب hada التqديiri تqديirkan شhayga waajibiyey أنa dاaت الألف alifta daatadeeda laa تqبlu midaan aqbalayn inay ahaatay weeye alxarakata xarako لdaata daatadiisa u aqbalayn وmuuجibu hada التqديiri تqديirkan oo alifta saddexda xaraka lagu qadara shayga waajibka ka dhigay ana daatal alifi alifta daatadooda laa taqbalu midaan aqbalay inay ahaatay weeye alxarakata xarako lidaata daatadiisa ma aqbalay sababta saddexda lagu qadara alifta maba la xarakay karaba xaraka ma qabataba alifulmalsa a la yidhaahdaa marka maba qabata xarako labada suuray kaba allahu subana wataala sal اllah wsl